anasin radi allahu canhu bimacnaa labaduba inay bannaan yihiin ayuu ishaaraya can anasin radi allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam kaana wuxuu ahaa yatuufu mid wareega calaa nisaa'ihi dumarkiisa korkooda oo mare ayuu ahaa biqaslin qabays waaxidin oo mid ah ayuu ku wada mari jiray rawa wariyay wariyey aljamaacatu baa warisay ila albukhaari iyo bukhaari mooye hal qabays ah ayuu dumarka oo dhan ku mari jiray bimacnaa kulligood intuu xaajadiisa ka guto ayuu gadaal ka qabaysan jiray salawaatu rabbi waslamu caleyh waliaxmeda waxaa u sugnaaday wannasaa'iy iyo nasaa'i fii leylatin biqaslin waaxid bimacnaa waxay iyagu geliyeen kaana yatuufu calaa nisaa'ihi fii leylatin hal habeen dhexdii biqaslin waaxidin hal qabays buu ku wada mari jiray riwaayadoodu marka waxay kordhisay fii leyla leyladaasi waa layska fahmayey oo de maba suuroobi karto hal qabays inuu laba habeen uun ay noqoto ma suuroobi karto leanna waxaas soo gelaya salaadihii baa soo gelaya soomaa marka laba habeen maba noqon kartaba laka fii leylatintaasi waxay caddaynaysaa uun meesha wixii laga fahansanaa oo hal habeen dhexdiisa wacan abi raaficin mawla rasuuli lahi sl lay waslam abu raafic waxaa laga wariyay nebiga sal lay waslam mawlihiisa ahaa nabigaa xoreeyey salawatu rabbi waslamu caleyh ana rasuula allahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulku daafa wuu wareegay calaa nisaa'ihi dumarkiisa ayuu ku wareegay fii leylatin habeen dhexdeed faqhtasala markaasuu qabaystay cinda kulli imra'atin cinda kulli imra'atin haweenay kasta agteeda oo minhunna dumarka ka mid haslan qabaysi yacni haweenay kasta oo ka mida dumarka markuu xaajadii ka gutayba wuu qabaystay faqultu markaasaa waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahiw low ikhtasalta maad qabaysatid oo haddaad qabaysan lahayd way haslan qabaysi waaxidan oo mid ah ma intaad xaajadaada ka wada dhammaysato aad hal qabayso gadaal ah kala timaada intaad mid walba markeeda qabaysanayso fa qaala markaasaa nabigu wuxu uhi sal lla lay waslam kani oo mid walba in laga qabaysta ah haadaa kani ayaa atharu dahaaro badan wa atyabu wanaag badan rawa waxaa wariyey axmed wa abu daawuud kadalika anasaa'i fi lkubraa wabnu maajah iyaguna way wariyeen abu daawuud lafdigiisu waxau ahaa hada askaa wa atyab wa athar saax isku tana Eh, muxuu ahaayey eh, nadaafad badan oo dahirnaan badan oo sidaasuu nebigu sal lla alay slam saddexdaa kelima isu raacay xadiidkaa waxaa xoojiyey ibnu xajar sheekh albaanina waa taxsiiniyey abu daa'uud wuxuu leeyahay xadiidkii anasee ka horreeyey baa ka xoog badan buu leeyahay xadiidu anas asaxu min hada buu leeyahay xadiidka anase kee ah kan ka horreeya oo ah inuu hal qabaysa ku wada jiray iyo gandhahayo mid walba markeedu qabaysan jiray kaa horaa xoog badan buu leeyahy laakiin sheekh albaani cali raxmatullah wuxuu leeyahy waana sida saxda ah abu daawuud waa runtii buuhi labadooda xadiis mid ka horaa xoog badan laakiin iskama hor imaanayaan si loo kala rajaxo maba iska hor imaanayaan ee mid walba nebigu sal ly slm mar buu samayn jiray waa sidanna mar buu way sugan tahay sidanna mar buu sameeye way sugan tahay marka wax istacaarudahayoo la kala rajaxo meesha maba yaallo waana sidaas sawaabka macna ayb sidaasi sidoo kale eh, mxuu ahaayey ayaa waxaa dhahaya alimaam اnasa'i caleyh raxmat ullah imaam اnasa'i isaguna wuxuu leeyahy laba xaaluu ku kala xambaaraya waana sida jamaahiirta muxadisiintu ay qabaan qisadanna way sugan tahay oo waa xaalad uu nebigu sameeyey tanna way sugantao waa xaalad uu sameeyey kullu dalikana jaa'is waay ah, dhammaan waa bannaanta macna marka iskama hor imaanayaan baabu hasli ljumucati jumcada qabaysigeedii buu baabu yahay ama abwaabu aliqhtisaalaati almustaxabba qabaysyada sunnada ah ama qabaysyaalka sunnada ah abwaabtoodii waay qabayskaa laba nooca midna waa waajib midna waa sunno waa mustaxab halkan marka wuxuu ka gelayaa qabaysyaalka aan waajibka ahayn ee sunnada ah wuxuu ka bilaabay waa siday sheekha la tahay way macnaha ama la xoog badan baabu hasli ljumucati jumcada qabayskeedii buu baabu yahay in jumcada loo qabaysto ma salaadaa loo qabaysanayaa mise maalinkaa qabayska iska leh cinda aljumhuur salaaddaa iska leh cinda aljumhuur say culimadu u badan yihiin salaaddaa iskale bay leeyihin qaarna waxay leeyihiin ama tuko ama ha tukanin maalinkaasi ama jumco tag ama ha tegine maalinkaa qabayska iskaleh masaladaasi waa khilaafiya can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu idaa goortii jaa uu yimaado axadukum midkiin aljumucata jumcada markuu yimaado falyaqtasil ha qabaysto rawaxa wariya aljamaacatu jamaacadii baa warisay walimuslimin waxaa u sugnaaday idaa goortii araada uu doono axadukum midkiin an ya'tiya inuu yimaado aljumucata falyaqtasil ha qabaysto riwaayadan muslim ama lafdigan muslim faa'iidadiisu waxa weeye idaa jaa'a axadukum aljumuca daahirkeeda waxaa laga fahmayaa lafdiga hore markaad jumcada timaaddo inuu qabaysku dhacayo laakiin lafdiga muxuu ahaay muslim baa caddeeyo waa markaad rabto inaad timaaddo buu yidhi maaha markaad timaaddood masaajidkii dhex timaaddo dee markaa xagseed u qabaysan waabawaa muxuu ahay salaaddii iyo khudbadii iyo hawshii waaba joogtee marka idaa aradta way macnaha idaa araada axadukum markaad rabto weeye inaad jumcada tagto soo qabayso marka lafdigaasi macnahaasuu leehay waa laga fahmaya ka hore waa lagu ta'wiilin lahaa laakiin waa sida isagoo sariixa wuu muslim ku yimid xadiidkani waxaa deliishanaya culimmada qabta jumcada qabayskeedu inuu waajib yahay xaggay ka deliishanayaan amarkaasay ka deliishanayaan leanna amarku asalkiisa wuxuu faa'iideeyaa alwujuub soo ma Ah, haddaan saarif loo helin waajibnimada ka leexiya asalkiisu inuu wujuub faa'ideeyo ayagoo amarkaa deliishanaya iyo dilaaladiisa waxay leeyihiin waa waajib jumcada qabisiga waxaana sidaa ku tegay alimaamu axmed fi riwaaya waana madhabka daahiriyada waa in badanoo muxadisiinta ka way rajaxayaan inay waajib tahay wacan abi saciidin radi allahu canhu ana nabiya nebigu sala allahu alayhi waaalih wasalama qaala wuxuu idhi uslu ljumucati jumcada qabaysigeedu waajibun waa waajib calaa kulli muxtalimin mid kasta oo qaan qaangaadhay korkiisa bay waajib ku tahay muxtalim macnaa ruux qaangaadha waaye ilan carruurta aan qaangaadhin waxba kuma waajibaan saas way macnaha wasiwaaki quslu ljumucati waajibun way calaa kulli muxtalimin wasiwaaku cadaygiina waajib waay wa an yamasa inuu taabtana waa waajib min adiibi cadarka xaggiisa maa yaqdiru calayhi wuxuu kari karo cadarka wax alla wuxuu heli karo oo markaa awooddiisaana inuu ka isticmaalana waa waajib muttafaqun calayhi ayb xadiidkan sidoo kale waxaa deliishanaya qolyihii hadda aan sheegnay oo qabay inuu waajib yahay qabayska jumcadu inuu waajib yahay laakiin qolyahan diidan oo jumhuurta ah oo ay ka mid yihiin afarta imaam asxaabulmadaahibka ah waajib ma aha bay leeyihin waa sunno xadiidkan marka waxay kaga jawaabeen ilan xadiisku wuxuu ku cad yahay qusluuljumucati waajibun soo ma calaa kulli muxtalim waajib weeye ruux kastoo qaan buu waajib ku yahay ayb maxay kaga jawaabayaan waa jawaabtoodu waata wuxuu yidhi sheekhu midka wa haada kan yadullu wuxuu calaa annahu araada inuu doonay calaa annahu nebigu araada inuu doonay bilafdi اlwujuubi ta'kiida istixbaabihi inuu ula jeedo sunnanibadkiisaa sii adag sunna adag baa loola jeedaa waajibintu kamaa taquulu sidaad u leedaha oo kale xaquka xaqaagu waajibun xaquka xaqaagu calaya korkayga waajibun waajib buu ku yahay walcidatu waalcidatu ballanqaadkuna ciddadu waa yabooha alcida waa yabooha ruuxa aad wax u yaboohdo ayaa laga wadaa macnaha waalcidatu yaboohuna ood ruuxa wax u yaboohdana daynun waa dayn bimacnaa markaad ruuxa wax u ballanqaado wuxuu ku noqonayaa ee waajib buu noqonaya xaquka calaya waajibun waalcidatu yabooha aad ruuxa wax u yaboohdana daynun dayn buu noqonaya bidaliil daliilku waxa weeyaan annahu qarana maxaa laga qaaday seebaad ku fahantay waaye oo seebaa waajib qusluljumucati waajibun in istixbaab laga wado ta'kiiduulistixbaab oo aan laga wadin wujuubkii sharciga ahaa maxaad u deliishanaysaa waay wuxuu yidhi bidaliili annahu qarana wuxuu la xidhiidhiyey bimaa laysa waxaan ahayn biwaajibin waajib ahayn bilijmaaci isla ogolaansho laysla ogol yahay aan waajib ahayn wa huwa kaasina assiwaaku waa cadayga waiibu iyo iibka waay waxay leeyihiin qolyahan jumhuurta ee diidan ee dhahaya waajibnimada diidan lafdigan waajibka ah waxaa laga wadaa bay leeyihiin bimacnaa waa sunno adag amaa wujuubkii faradka ahaa lagama wado sababta waxay leeyihin haddaad tidhahdaan waa waajib saddex arrimood baa lafdigaasi lagu itlaaqay oo isdaba yaalla ta koobaadi waxa weeye waa jumcada qabayskeeda talabaadna waxa wey waa cadayashada ta saddexaadna waxa weeye waa inaad dhiib waxaad heli karto soo isticmaasho haddaad marka dhahdaan macnaha wujuub baa laga wadaa saddexdanba waajib bay kaa noqonaysa saddexda labada dambe inaysan waajib ahaynna waa ijmac laysla ogolyahay maxaa soo hadhay marka inay ta horena lafdigani uusan wujuub kutusaynine taakiidul istixbaab buu kutusaya wailaa waxay noqonaysaa inaad kala qaadoo tidhaahdo waajibuntu jumcada laga wadaaq bas labadan dambana xugum kale qaadanaya taana waxaa diidaya xugumka waa ka midaysan yihiin waa la wada siiyey sidaas daraaddeed maadaama wax laysla ogol yahay in uusan waajib ahayn oo ijmaaca lagu daba xidhay xugumna la wada siiyey in mustaxab ay yihiin halkaasaa laga qaadanaya oo waajibinta xadiiska ku timid bimacnaa ta'kiid ulistixbaab laga wada waajibun mid sunnanimadkiisu nimadkiisu adag yahay waa saasuu marka dhahaya macnaa ayb wacan abi hurayrata radi allahu canhu can inabiy sal ly sl nabigu wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi xaqun calaa kulli muslimin xaqun waxa xaq ah kulli muslimin muslim kasta korkiisa waxa xaq ku ah an yaqtasila inuu qabaysto fii kulli sabcati ayaamin maalin fii kulli sabcati ayaam toddoba beri oo kasta dhexdooda yowman maalin inuu ka qabaystaa waajib ku ah yaqsilu xaal uu dhaqayo fiihi maalinkaa dhexdiisa ra'sahu madaxiisa uu dhaqayo wa jasadahu jidhkiisana uu dhaqayo muttafaqun calayh ruux kastoo muslima waxaa korkiisa xaq ku ah oo xaqi ku sugan way macnaha inuu qabaysto toddoba beri oo kasta dhexdooda maalin inuu ka qabaysto isagoo madaxiisa iyo jidhka dhaqaya waxaa deliishanaya xadiidkan culimmada qabta jumcada qabaysigeedu waa waajib ee sunna maaha maxaa yeeley waxay leeyihiin haddii xadiidkii hore ay idiin suurowdayba ama waxoogaa aad hesheen quslu ljumucati waajibun calaa kulli muxtalim waasiwaak wa an yamasa dalaalatliqtiraankaasi laysku xidhay haddaad ka fahanteen in uu waajibku bimacnaa ta'kiid listixbaab yahay kan xaggeed marinaysaan waay xaqun calaa kulli muslim ah, ruux kastoo muslima korkiisa waxaa ku sugan daahirka waxaa ka muuqda bimacnaa laazim bay ku tahay waay wax qariinood ku sarfisaan ma haysaan wa can ibni cumara radi allahu canhuma umara umar cumar ibn khaaab baynaa waqti huwa isagu qaa'imun uu yahay mid taagan fi lkhubati khudbada dhexdeeda yowma aljumucati maalintii jumcad maalin jumca isagoo khudbada u taagan ayb id markaasaa dakhala waxaa soo galay rajulu nin oo min almuhaajiriina muhaajiriintii ka mida alwaliina ee horeeyey muhaajiriintii hore horay usoo islaamay nin ka mida ah masaajidka soo galay cumarna markaa khudbadu u taagaya ninkaasi waa cumaan ibnu cafaan waa fii saxiixi muslim buu sugan yahay oo magaca caddeeyey ayb fanadaahu markaas waxaa u dhawaaqay cumaru cumar baa u dhawaaqay wuxuu ku yidhi ayata saacatin haadihi war saacaddani waa saacadee wakhtigan aad socoto eed masaajidka soo gelayso waa wakhtigee yani wati khudbadiiba loo taagan oo imaadkii khudbo ku jiro miyaad masaajidka soo gelaysa xageed ku dahaday wey macnaha waa imaamkiioo khudbada u taagan waa yani waxaa meeshan laga faa'idaysan imaamku markuu khudbo u taagan yahay dadka wuu la hadli karaa ruuxu la hadlana wuu jawaabi imaamka khudbadii oo laga mashquulayna maaha dadka la diidan yahay inay wax kale ku mashquulaan waa dadka khudbada dhegaysanaya inay imaamka ka mashquulaan baana la diidan laakiin inay imaamka ku mashquulaan oo mid iyaga ka mida wadahadal dhex maro dhib male markaa marka wuxuu yidhi warniihow saacaddaad socoto maxay tahay fa wuxuu yidhi innii anigu shuqiltu waa lay mashquuliyey falam anqalib maba aanan soo gadoomin ilaa ahlii reerkaygiiyo gurigaygii xaggiisa uguma soo gadoomin ma uma soo noqonin xataa samictu ilaa aan maqlay buu yidhi atta'diina aadaanka hawl baan saaka galayoo saan u mashquulsanaa umbaan gurigii ku soo noqday buu mise aadaankii baaba dhacayba ayb waa aadaanke waa halkaa aadaanubaa jirayba xilliga cumar soo ma xilligii nebiga sal lay wasalam iyo xilligii abubakar iyo xilligii cumar iyo cumaan qaar ka mida ah, hal aadaanunbuu ahaa cumaan qaybtiisa dambe ayuu marka aadaanka labaad asagaa jideeyey marka aadaankii dambe oo salaadda loo istaagay macnaa ayb xataa samictu ilaa aan maqlay buui attadiina aadaanka aadaamidda ilaa aan maqlay buui falam asid kama aanan siyaadinin calaa an tawada'tu inaan weysaystay kama siyaadinin buui weyse korkeed kama badinin buui maadaama laygu aadaamay intaan weysaystay maan soo orday buui wax weyse ka badanna maba samaynin buui yani ma soo qabaysanin waa fa qaala wuxuu yidhi walwuduu aydan walwuduu ma weyse keliya haddana ma laba arrimood baa isku dartay adoo soo daahay <laughs> adoo weyse keliya meesha la yimid oon soo qabaysanin wlwuduu aydan ma haddana weyse keliya saas man waqad calimta adigoo og buu yidhi ana rasuula allahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku kaana inuu ahaa mid amra bilqusli qabaysiga mid amra inuu ahaa adigoo og inuu nebigu qabayska amri jiray miyaad weyse keliyata ku timid buuhi muttafaqun calayh meesha waxaa laga garanayaa oo loo deliishanayaa culimmada qabtaa inay qabayska jumcadu uu waajib yahay hadduusan waajib ahayn waxay leeyihiin cumar ninkaa muursan amaama almashhad muusan ku qabsadeen sooma shay oo laga tegi karo haddaad samaysana a khayr tahay muxuu ahaayay dadka hortooda iyo khudbadii kala goynteeda hawshaasoo dhan umuusan qabsadeen sooma qolyaha kale waxay leeyihiin hadde waayahee markuu u sheegay inuu weyse keliya la yimid muxuu u dhihi waayo warkac soo qabayso oo intuu canaantay uunbase uga aamusay la'anna wax weeye jumcadii baa socota hadduu hadda qabays u dirana soo jumcadu dhaafi mayso waa midda labaade waxaa laysla ogol yahay qabayska qolyaha qabta inuu waajib yahay iyo qolada qabta waa sunno intuba waxay isla ogol yihiin hadduusan ruuxu soo qabaysanin jumcadiisii waa asaxaysaa waxa laga doodayo waa waajib ma ka tegay oo dembi ma raacaya mise waajib kama tegine sunno unbuu ka tegay baa laga hadlayaa mooye laba gooraba jumcadiisu waa saxiix xataa hadduu soo qabaysan masaladaasi waa masalo laslamalaga way macnaa iyadu wacan samurata bni jundub waxaa la marka asxaabu rasulilahi sal ly waslam sida ay mxuu ahaaye ugu dadaali jireen nabiga hadyigiisa salawatu rabbi waslamu caleyh yacni wixii nebiga ay ka barteen oo ay ka soo gaadheen aad bay ugu dadaali jireen ayb wacan samuurata bni jundubin aw jundabin ana rasuula allahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu idhi man tawada'a ruuxii weysaysta yowma aljumucati man tawada'a ruuxii weysaysta yowma aljumucati maalinta jumcada fa biha biruksati ahada waay fa biha aw bisunnati ahada meeshaasay ku jirta fa bihaa bisunnati sunnadii ayuu ahada qaatay wey aw amase biruqsati fududayntii shareecada ayuu ahada qaatay wa nicmat iyadaana nicmo lahaatay wayna fiican tahay waa ayb waman iqtasala ruuxii qabaystana fadalika kaasu afdalu isagaa fadli badan ah, kaasaa fadli badan ruuxii soo weysaystana yani waxa weeye ruqsadii buu qaatay ruuxii soo qabaystana kaasaa fadli badan ra waxaa wariyay alhamsatu baa warisay fainahu rawaahu wuu wariyey isagu min xadiii jaabir bni samura ayuu ku wariyey ayb xadiidka waxaa taxsiiniyey alimaamu tirmidi nawowi bayhaqi sheekh albani bishawaahidihi xadiidkan sanadkiisu horta waa daciif waxaana ku jira xasan اlbasri can samura waxaa aad laysugu khilaafsan yahay xasan اlbasri samurat bnu jundub wax ma ka maqle kama maqlin saddex ra'yi baa ku jira marar badanna aan soo marnay muxadisiinta qaarkood waxay wuxuu ka maqlay ma jiro haba yaraatee qaarna waxay leeyihiin maya wuxuu ka maqlay xadiiulcaqiiqa xadiika la yidhaha xadiidka wanqalka ku yimid kaa unbuu ka maqlay laakiin axaadiista kalow ka wariyoo dhan muusan ka maqlin qaarna waxay leeyihiin wax kasta oo muxuu ahaaye axaadiise uu ka warinayo inuu ka maqlay way suuroobi kartaa saddexda ra'yi waxaa xoog badan midka tafsiilka gelinayoo dhahaya xadiiulcaqiiqa waxaan ahayn kamuusa maqlin haddana maca daalika waxaad ku dartaa xasanulbasri waa mudallis wuuna cancaneeyey xataa haddii dooddaa kale laga yimaadaba cancanatulmudallis baa ku jirto sanadku waa daciif culimadan taxsiinisayna waxay ku xoojinayaan xadiidka yacni shawaahid bay u raadinayaan xadiis kaley ku xoojinayaan ayb wailaa sanadkiisu waa daciif muxadisiin badan baana dacfigiisa xukumayoo sidaasi kaga tegay xadiidkan macnaha xadiidkani waa xadiidka ugu muhiimsan axaadiista ay jumhuurtu deliishanayaan oy u deliishadaan muxuu ahaaye qabayska jumcadu inuusan waajib ahayn say u deliishanayaan waxay u deliishanayaan waxaa la ysgarab dhigay ruux jumcada yimidoo soo weysaystay iyo ruux jumcada yimidoo soo qabaystay mid waxaa la yidhi ruqsadii iyo sunnadii buu qaatay waa ka soo weyse qaato weyse ku yimid midna waxaa la yidhi sidii fadliga badnayd buu qaatayoo waa mid ka soo qabaystay soo marka waxay leeyihiin hadday waajib tahay qabaysku ka soo weysaystay lama dhaheen fa biha wa nicmat lama dhaheen buu leeyahy kan kale lama dhaheen uu ka fadli badan yahay halkaasay marayaan xadiidku sugnaantiisana muran baa ku jira dilaaladiisa uu macnaha ay u deliishanayaan uu ku tusayana muran baa ku jira labadaba loo sallimi maayo waana xadiidka ugu ron waxay deliishadaan xadiidka ugu ron waay waxaa kaloo dhan ama waa xadiis daciifan sugnayn ama waa xadiis dilaaladoodu sidan kasii daciifsan tahay waa xadiidka ugu ronkaa isaga way macna marka axaadiista kale xagga xoogga iyo awooddana uma dhigmo xagga dilaaladana uma dhigmo ayb waan curwata can caaishata qaalad waxay tidhi kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yantaabuuna kuwa ku moogeysta aljumucata jumcaday ku moogeysan jireen min manaasilihim bay kaga soo moogeysan jireen yani tanaawubku waxa weeye eh, qaar baa imaanaya jumcadan qaarna xoolihii iyo beerihii iyay jirayaan jumcada dambe qoladii beeraha jirtay jumcadan ayaa jumcada dambe imaanaya kuwii yimidna way maqnaanayaan saas way macnaa yacnii way isu dabamari jireen waa ku moogaysan jireen kaana annaasu yantaamuuna aljumucata min manaasilihim guryahooda oo meelaha kor ah wa min alcawaali iyo magaalada xaafadaheeda kore cawaalida waxaa la yidhaahdaa yani e, magaalada meelaha yan tuulooyinkeeda sare ah oo ka imaanshaheedu waxooga adagya ayb fa ya'tuuna way imaan jireen fi lcaba'i fa yusiibuhum algubaaru waalcaraq xabacaas inuu camal yahay aan u malaynaya waa hubinin doona insha allah fa yusiibuhum waxaa asiibi jiray algubaaru busta iyo boodhka waalcaraqu iyo dhididka way shaqo tegi jireen subaxdii waa ka lihi waa la shaqo tegi jire nin qoryo soo gurta nin beer fasha nin xoolo foofiya subaxdii baa la shaqo tegi jiray barqinkii markaa jumcada la imaanayo waa la soo dhididay marka iyagoo bustii ku soo duushay oo la soo dhididay oo jasiiradduna aad bay u kulushahay haasatan xilliga kulaylaha yani kulaylkeedu xilli horu bilaabanaya ayb fa yahruju markaasaa waxaa bixi jira minhum xaggooda waxaa ka soo bixi jira alriixu urqarmuun urqarmuun oo dadku dhibsanayaan caadaw waxa way shiirka waay ruux markuu soo dhidido oo mxuu ahaaye uusanna qabaysanin shiirka ka soo laga wadaa riixda laga wadaa ayb fa ata nabiya nabiga sal lay waslam waxaa u yimid insaanun ruux oo minhum ayaga ka mida ayaa u yimid walxaal huwa isagu nebigu cindii agtayda u yahay nin raggii ka midoo sidaasoo intuu shaqo tegay dhididsan ayaa nabiga u yimid sal lay slam nebigu markaa agtaydu joogaa buu yidhi yay leedaha caaisha macnaa cindii faqaala nebiyu nebigu wuxu uhi sal lay slam low annakum idinku tadahartum haddaad u qabaysan lahaydeen liyowmikum maalinkiinna haada ee kan ah yani maalinkiinan haddaad u qabaysan lahaydeen bimacnaa u qabaysta waay maalinkiinan usoo dahaara qaata usoo qabaysta muttafaqun calayh waxaa laga wadaa oo xadiiskani caddaynaya sababta keentay in jumcada qabayskeeda lays amro oo maxay tahay yacnii waxaa la doonayaa ijtimaaca laysugu imaanayo inuan lagu dhibsanin oo dadka ahlul iimaanka meesha isugu imaanaya wax dhiba inuusan kaa soo fulin soo ma saas daraaddeed baa qabayska iyo cadarka iyo xataa ninkii cadar waaya oo isaga kiisii nin nin ahaanta uu isticmaali jiray waaye taxaaskiisaa soo isticmaala le ruqsa fii mili hadi alxaala waa la ruqsayey macnaha yani waxaa la diidan yahay meeshaasi waa cidhiidhi masaajiddii waa cidhiidhi markii saasoo kale isugu yimaado inaan laysdhimin baa la rabaa wax dadka dhibaya uusan kaa soo fulin macnaha ujeeddadu taa iyadaa waxay uga qiyaas qaateen culimmada muslimiinta qaar ka maadaama cilladu ay cillo macquulaa ah oo macquulatulmacnaa ay tahy oo isu imaadkaasi yuusan urkaaga dhibsanin uu yahay lusu'imaad kasta oo shareecadu jidaysay oo laga baqayo urkaasoo kaleeta inay dadku dhibsadaan waa la mid bay leeyihi leanna shayga mar haddii cilladiisa la fahmaya wixii la midana waa looga qiyaas qaadan oo qiyaaskaa markaa asaxaya macnaha ayb وعن أوس بن أوس الثقفي قال وxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuul الlahi salى الlaه عalيه وaلiه وasلم oo yaquulu leh man hasla ruuxii dhaqa واqtasla oo qabaysta yowma اljumucati maalinta jumcada waxaa laga wadaa man asala sida lafdi kale uu tilmaamayo man hasala ra'sahu waa man hasala ruuxii dhaqa ay ra'sahu madaxiisa dhaqa oo wakhtasala qabaysta yowmaaljumucati maalinta jumcada madaxa dhaqidiisu qabayskiibuu ka mid yahay maxaa gooni loogu saaray liahmiyatihi mudnaan baa la siinaya saas daraaddeed baa nebigu sal ly waslam intuusan qabayska bilaabin saddex goor intuu biyaha qaado buu madaxa ku shubi jiray markaasuu dhex marmarin jiray markuu saddex goor biyaha mariyo kadib ayuu haddana biyaha kor isaga keeri jiro isku shubi jiray soo ma marka dadaal khaasa iyo mudnaan khaasa madaxa dhaqidiisa la siin jiray saas daraaddeed baa hadda gooni loogu saarayoo waxay riwaayo tidhi man hasala ay ra'sahu madaxiisa dhaqawa oo waqhtasala qabaystay yowmaljumucati maalinta jumcada oo wabakara ka laha oo wabtakara waa isku macno dhow yahay bakara wabtakara ah, maalinta bilowda oo ibtikaarka waxaa la yidhahdaa eh, markaan lagaa horraynin bakarana waa ka lahaad oo isku macno dhow yihin laakiin ibtikaarka inta badan waxaa loo isticmaalaa wax aan adiga lagaaga horraynin ood adugu bilaabatay way ka xeldheertay yacni waxay la mid tahay ibtikaarka iyo ikhtiraaqa iyo ibtidaaca iyo waa isku macna dhow yihin waa wax adiga aad bilowday waxay ka dhigan tahay cidina subaxdii kaama horbixin bakaradu laakiin macnaha ma faa'idaynayso bakaradu waxay waad ka lahday laakiin in lagaa hor ka lahay baa dhici karta ama ibtakara adaa u horreeyey saas manaa ayb wa bakkara ka laha oo wabtakara u hor ka laha oo wamashaa socda oo walam yarkab aan waxba fuulin gaadiid iyo dameer iyo rati iyo baabuur iyo midna aan fuulin oo wadanaa dhowaada min alimaami imaamka u soo dhowaada oo fastamaca dhegaysta oo walam yalquu aan wax laqwiga ku kicin walam yalqu wax macnola'aana aan ku kicin ama wax baadila aan ku kicin laqwiga shay kastoo baadila la dhahaa wax aan ku kicin afkiisa adinkiisa toona afkiisa aan kaga hadlin adinkana aan ka samayn kaana waxaa ahaaday lahu isaga bikulli khudwatin tilaabo kasta waxa uu ahaaday camalu sanatin sanad camalkiibaa u ahaaday tilaabo kastoo uu qaado ajir wuxuu helayaa u dhigma sanad camalkii sanad isagoo cibaado la imaanayoo shaqaysanayay camal intaa leeg ajirkiisuu ah helaya kallahaaddaa uu kallaha kaana waxaa ahaaday lahu isaga bikulli khuwatin tilaabo kasta wax sababteed waxa uu ahaaday oo uu ku helayaa camalu sanatin sanad camalkii cibaadadii baa laga wadaa ajru siyaamihaa baa usugnaaday sugnaaday sanadkaas soonkiisa wa qiyaamihaa iyo istaaggiisa sanadkaa soonkiisii iyo istaaggiisii waxaa laga wadaa kaanna sanadkaasoo dhan isagoo taagna oo salaad u taagnaa habeenkii maalintiisana soomanaa baa loo qoraya ayib o waxaa wariya alhamsatu shantii baa warisa walam yadkur muusan sheegin atirmidiyu tirmidi ma sheegin wamashaa walam yarkab jumladaasi tirmidi ma warinin laakiin afarta kalaa warisa ayib xadiikaasi waa xadiis sugan waxaa saxiixiyey alimaam ibnu khusayma wabni xibbaan xaakim dahabi sheekh albani waxaa taxsiiniyey alimaam tirmidi iyo nawowi iyo hayrkoodba xadiikaasi marka waa sugan yahay wuxuuna tilmaamayaa laga ajir badanaya meesha ugu horrayseed heli kartaa la fadhiistaa wadanaa min alimaam imaamka ka soo agdhowaada wa kadibna khudbadii dhegaysto oo si saaniya u udhegsto u dhag raariciya oon wax kale ku mashquulin khaladna aan ku kicin oo is-ilaaliya ajirkaasuu helaya sanna dhan camalkii soonkiisa iyo muxuu ahay salaadiisa iyo qiyaamkiisa ayb ma uusan keenin laakiin waxaa la mida axaadiista waxaa laga yaabaa abwaabta wuxuu ku keeni doonaa insha allahu tacaala jumcada markaan gaadhno abwaabta jumcada ayuu kaga hadli doonaa fadliga ay leedahay kallahaadda iyo ajirka laga helayo iyo ee muxuu ahay saacadaha hore in la taga iyo meesheeduu ku keeni doonaa laakiin hadda meeshan wuxuu u keenay man hasala waqhtasala yowma aljumuca halkaasaa loo keenay yani ruuxii uu qabaysta maalinta jumcada ajirkaasuu leeyahay ayb masaladaasi marka axaadiistaasaa kusoo arortay iyo axaadiis kale waxayna u xoog badan tahay mas'aladu sida ay ku tageen xanaabilada qaar ka mida madhabka daahiriyadana uu yahay oo in ay jumcada qabayskeedu uu waajib yahay ah maxaa yeeley axaadiista kutusaysana waa axaadiis sugan dilaaladeeduna markay ugu yartahay waa dilaala daahira waa saas daraaddeed mucaarid ka hor yimaadana oo sidoodoo kale u xoog badan ama sariixana ma jiro xadiidka ugu ron waa kaas yani waxa weeye aan tilmaannay oo dacfigiisana khilaafsugnaantiisana khilaaf ku jiro dilaaladiisana khilaaf ku jira man saasay marka u xoog badantaha ixtiyaadka iyo dadaalkuna saasuu ku jira baabu qasli lciidayni labada ciidood qabaysigooduu baabu yahay in loo qabaysto labada ciidood ciidulfiriga iyo ciidul adxaaga can faakihati bni sacdin wa kaana waxa ahaa lahu isaga suxbatun saaxiibnima u ahayd oo nebiga saxaabadiisiibuu ka mid ahaaye wa kaana lahu suxbatun saaxiibid uu nebiga la saaxiibidna way u sugnayde ninkaa waxaa laga warinaya ana nebiya nebigu sal lay waslam kaana inuu ahaa yaqhtasilu mid qabaysa yowma aljumucati maalinta jumcada wa yowma carafata iyo maalinta carafa wa yowma alfitri iyo maalinta afurka waa ciida ramadaan eh wa yowmanaxri iyo maalinta dhuundhowgae xoolaha la qalayo waa ciidda carafa wa kaana wuxuu ahaa buu idhi alfaakihatu ibnu sacdin faakihadaasi gabadh maaha waa nin tautaniiska yayna ku khaldin alfaakiha waa dalxa oo kale midinka gooy alfaakihu miyuu yidhi alfaakihu maa faakihatu ah ayb alfaakihu miyuu idin qoree ayb wa kaana alfaakihu ibnu sacdin wuxuu ahaa ya'muru mid amra ahlahu ehelkiisa wuxuu amri jiray bilghusli qabaysi fii hadihi alayaami maalmaha la qabaysto waa maalmehe maalinta jumcada carafada iyo labada ciidood rawa waxaa wariyay cabdulahi bn axmed fi lmusnad buu ku wariyey cabdulahi bn axmed yani musnadu axmed baa waxaa ku yaalla axaadiis imaamu axmed uu warinayo iyo qaar uu wiilkiisa cabdulaahi uu ka warinayo aabbihii axmed musnadku axaadiistaasu ka kooban yahay qaarna axmed baa warinaya qaarna wiilkiisaa warinayo isaga ka warinaya marka axaadiista uu wariyey oo aabbihii ka wariyo musnadka ku taalla taas yuu ka mid yahay xadiis ayib rawa waxaa wariyey cabdulaahi ibnu axmed ibnu fi lmusnadi buu ku wariyey wabnu maajahna waa wariyey walam yadkur ma uuna sheegin ibnu maajah aljumucata muusan sheegin inta kaluu sheegay macnaha ibnu xajar wuxuu leeyahay xadiidka sanadkiisu waa daciif sheekh albaanina wuxuu leeyahay sanadkiisu waa mawduuc yacni xadiiskaasi waa mawduuc macnaha wax jiraba ma aha aafada iyo musiibada xadiidka haysatan ee mawduuca la noqdayna waa nin la yidhahda yuusuf ibnu khaalidin isamti oo kadaab ah a ibnu maciin wuxuu leeyahay kaana kadaaban khabiian buuhi beenaale aad u xun buu ahaa buuhi ayb ibnu xibbaanna wuxuu leeyahay kaana yadacu lxadiid axaadiistuu jeebkiisa ka dajin jiray intuu isagu hadal hagaajiyo oo jeebkiisa ka hagaajiyo oo isagu isku toostoosiyo buu nebiga u tiirin jiray sanadna u samayn jiray beenaalayaal noocaasaa jira oo isku dayay inay axaadiista nebiga qasaan oo ay wax ku darsadaan ragga qaarkood baa waxay ictiraafeen xataa inay oo kun oo xadiis dejiyeen oo nebiga ku been abuurteen muxadisiinta qaar ka mid a loo sheeg ibnu maarig inu hawl malinay wuxuu yidhi ilaahay wuxuu u nooleeyey buu yidhi jahaabido rag aan shaqo kaleba lahayn buu ilaahay ugu talagalay oo waxaa ay ku soo dareen oo dhan bannaanka u saarahay noloshooduba ay tahayba inay axaadiista nebiga difaacaanoo wixii lagu soo daray iyo ninkii wax ku soo darayba ay caddeeyaan ninkii markiisa warkiisa la garan waayo oo la caddayn waayo meel la saari waayo kadaab umbaa la dhihi soo ma iska jira ruknulkadibi qaarkood dahyaan marka qaarkood yani beenta oo dhan buuba tiir u yahay ilayhi lmuntaha fi lkadib ah. been oo dhanba isagay ku dhammaataa waxaasay kala daaleen markaasay kala sifeeyeen oy difaaceen axaadiistii nebiga salawatu rabbi waslamu aleh waa rag aan nolol kalaba lahayn bay ahaayeen oo noloshooda ay ahayd axaadiista nabiga inay difaacaan salawatu rabbi waslamu aleh ninkaa marka kadaabkaabaa xadiidka ku jira xadii nin kadaaba uu ku jirana waa xadii mawduuca waa shaahid buu cabdulahi ibn cabaas uu warinayo ibn maaja uu soo saaray laakiin keliya ka hadlaya labada maalmood qabayskooda oo maalinta labada maalmood ciidda firigay adxaaga buu ka hadlaya asagana waa daciifun jiddan aad buu isaguna daciif yahay mid kalaa jiro isagana aburaafic laga warinay oo bazaar soo saaray oo isaguna ku saabsan labada ciidood qabaysigood asagana waa daciif sida ibnu xajar iyo haythami ay tilmaamayaan ayib halkaa waxaynu ka fahnay xadiis kasta oo ku soo arooray qabayska ciidaynka waa daciif ama waa mawduuc ama waa daciif wax xadiioo ku suganna ma jiro oo nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh labada ciidood in loo qabaysto ama midood wax ku sugana ma jiro waxa ugu fiicanee loo deliishado waa adiikanwaa aarkan soo socda w waxa u fiicanee loo deliishado qabayska labada ciidood inuu sunno yahay waa xadiidka uu soo saaray alimaam albayhaqi min ariiqi shaafici zaadaan buu ka warinaya wuxuu yidhi ninbaa wuxuu weydiiyey cali bn abi aalib wuxuu weydiiyey qabaysku weydiiyey cali bn abi aalib ayaa wuxuu ninbaa weydiiyey qabayska markaasaa wuxuu yidhi cali oo ugu jawaabay iqtasil kulla yawmin in shita buu soo qabays maaday weydiin maalin kasta haddaad rabto qabaysuu yidhi maxaa ku jira markaasaa wuxuu yidhi la alguslu aladii huwa alguslu buu war maa raba buu qabayskan iska caadiga ah ee waxaan doonaya waxa waa qabayska oo cibaadada ah alqusl aladi huwa alqusl qabayska cibaadada ah ee ama sunnada ama waajibka kaasaan ku weydiinayaa buuri ama iska qabaysiga caadiga ah, kaa kuma warsanin buuri markaasaa wuxuu yidhi cali bn abi aalib radi allahu wuxuu yidhi yowma aljumuca wa yowma carafa wa yowma alnaxri wa yowma alfitri haddaad i weydiisay qabayska oo sharciga ajirka laga heli maalinta jumcadaa kowdheh maalinta carafa la taagan yahayna laba dheh maalinta xoolaha la qalaya ee ciidda ah oo ciidda carafa ah ee muxuu ahay maalinta tobnaad ee dilxija maalinkaana saddex dheh maalinta la afuran yahayee ciidda ana afar dheh labada ciidood iyo carafa iyo jumcada afartaa qabaysa buuri aarkaasi waa aar saxiixu sanad ah alimaamu shaafici baana soo saaray bayhaqi baa ariiqiisa ku wariyey sanadkiisuna waa saxiix marka waxaan leenahay ciidaynka in la qabaystaayo waxay ka sugan tahay cali bni abi aalib amaa nebi moxamed sal lla lay slam wax xadiioo kaga sugani ma uu jiro salawaatu rabbi wasalam caleyh ayib waxaa kaloo ka sugan tahay ciidaynka qabaysigoodu inuu sunno yahay waxaa kaloo uu ka sugan yahay cabdilaahi bni cumar waana u tegi doonnaa bisanadin fii haayati sixa sanad aad saxiix ah ayay isagana kaga sugan tahay maalinta ciidaynka in la qabaysanayo labada ciidood masalada soo ururiyo wax xadiidoo horta marfuuca ma leh laakiin saxaabada qaar ka mid ay ka sugan tahay inay qabaysan jireen dadkana u sheegi jireen in qabayskaasi uu sunno yahayna waa madhabka afarta imaam iyo jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan bal imaamu nawowi caleh raxmatullah wuxuu soo gurinaya ijmac waa laysla ogol yahay buu leey inay sunno tahay khaasatan isu imaadka noocaasa haddii eh, muxuu ahaayey meeshu ay kulushahay oo dhidid iyo wax laga baqayo oo markaasi inay eh, muxuu ahaayey ur iyo yacni shiir iyo wax saasoo kalea ah lagu dhibsado ay ka imaanayso waa kaan soo marnay oo waxaa looga qiyaas qaadanayaa eh, tii jumcada leanna waataan soo marnayo waa macquulatulmacnaa ijtimaacaadka noocaasoo kale ah ayay macnaha wax wey ku soconaysa adiga waxa weeye in la qabaystaayey wax dhiba keeni mayso baabu lqusli qabayskiibuu baabuu yahay min qusli lmayiti maydka dhaqidiisa laga qabaysto haddii aad mayd dhaqdo ma qabaysanaysaa qabayskaasise ma waajibba mise waa sunna can abi hurayrata can اnabiyi sala اllahu alayhi waaalih waslama qaala nabigu wuxu uhi sal lay waslam man hasala ruuxii dhaqa maytan ama mayitan falyaqtasil ha qabaysto waman xamalahu ruuxii xambaaraana falyatawada ha weysaysto ra waxaa wariyay alhamsatu shantii baa warisay ayb walam yadkur muuna sheegin buu ihi ibnu maajah alwuduu'a weysada muusan sheegin garo garo'o afarta kalea waxay wariyeen man hasala mayitan falyaqtasil waman xamalahu falyatawada sidaa labada waxaa isugu daray afarta ibnu maajah isagu ma uusan sheegin qaybta dambe weysada ah muxuu ku gaabsaday man hasala mayitan falyaghtasil intaasuu ibn maaja uu gaaban yahay isaga ayb qaala abu daawuuda abu daawuud wuxuu yidhi haadaa kani mansuukhun xugumkan waa xugum la bedelay waa horeeyey laakiin mid baa ka dambeeyey oo xugumkan waaba la nasakhayba sidaasoo kale waxaa qaba alimaamu axmed axmedna wuxuu yidhi xukumkan ah meydka markaad qaado in laga weysaysanayo markaad dhaqdana in laga qabaysanayo waa horreeyey oo waa laga dambeeyey maxaa ka dambeeyey in layska daayo oon lagana qabaysan lagamana weysan taasaa dambaysay saas waa la nasakhay oo xukumkaa waa la bedelay sidaasaa waxaa yidhi abu daawuud iyo axmed ibnu xambal wa qaala bacduhum culimmada qaarkood waxay yidhahdeen buu yidhi macnaahu macnihiisu waxa weeye man araada ruuxii doono xamlahu inuu qaado wa mutaabacatahu iyo raacidda uu meydka raaco janaasada raaco falyatawada' ha weysaysto min ajli salaati salaada darteed calayhi korkiisa uu ku tukanayo halkaanoo qala la martay ha weysaysto ruuxii meyd xambaara waxaa laga wadaabay mariyeen ruuxii xambaara maydka oo raacaya oo kadibna salaaddii janaasada ku tukanaya ma aha maydka qaadidiisa uma weysaysanayee laakiin wuxuu u weysaysanayaa inuu salaaddii janaasada ku tukado marka falyatawada'da macnahaasaa laga wadaabay qaarna maren xadiikaas man hasla mayitan falyaqtasil waman xamalahu falyatawada' waa xadiid sixadiisa laysku khilaafsan yahy ayb waxaa oo xasan ka dhigay alimaamu tirmidi xaafid ibnu xajar waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan ibnu xasmi ayb waxay ku saxiixinayaan oo xadiidka ku sugayaan xaafidka sida uu leeyahay waa ibnu xajare wuxuu leeyahay duruqdiisaa fara badan sidaas daraaddeed aswa'u axwaalihi an yakuuna xasanan buur xaaladihiisa ugu liita waa inuu xasan noqdanayo buur duruqdiisa faraha badan baana isxoojinaya laakiin markaad culimmadii mutaqadimiintaa fiiriso raggii hore ee mutaqadimiinta ahlulxadiidka ahaa xadiidkan agtooda daciif buu ka ahaa waxaa daciifiyey eh, ragga hore ah muxuu ahaayey alimaam albukhaari axmed ibnu xambal caliy بن madini yani yaxya duhli ibn abi xaatim raggaasoo dhan baa daciifinaya waana mutaqadimiintii xadiidka waxaa kaloo daciifiyey isagana alimaam albayhaqi calayhi raxmat ullah sababta xadiidka loo daciifinayana yani waxa weeyaan cillad baa ku jirta xadiidkan cillad baa ku jirta cilladaa daraaddeed baana dacfigu u yahay macnaha ayib wacan muscab bni shaybata can طalqi bni xabiibin can cabdillahi bni zubayrin can caaishata radi allah canha can اnabiyi sal lay slam nebiga waxay ka warin qaala nebigu inuu yidhi yuqtasalu waa la qabaysan min arbacin afar arrimood xaggoodaa laga qabaysan min aljumucati waa laga qabaysan min arbacin afar dartood baa loo qabaysan waay min aljumucati jumcada xaggeeda ama jumcada darteed baa loo qabaysa waljanaabati iyo janaabada darteedna waa loo qabaysan waalxijaamati toobinka dartiina waa loo qabaysan haddaad istoobto ayadana waad qabaysan wa qasli lmayiti meydka dhaqidiisana waa loo qabaysan markaad meyd dhaqdana waad qabaysan rawa waxaa wariyey axmadu wadaara qutniyu wa rawaahu waxaa wariyey abu daawuda axmed iyo bayhaqina sidoo kale way wa lafduhu abu daawuud lafdigiisuna sidan waa ana nebiya nebigu sal lay waslam kaana wuxuu ahaa yaqhtasilu mid qabaysta ayuu ahaa lafdigu sidaa waa ayib lafdiga hore iyo kan maxay ku kala duwan yihin lafdiga hore waa qawli lafdiga dambana waa ficli lafdiga hore wuxuu ka dhigay inuu nebiga hadalkiisii yahay lafdigan dambe ee abu daawuudna wuxuu ka dhigay inuu nebigu samayn jiray ee hadalkiisii ma ah idiraabka noocaasina wuxuu ka dhacayaa ninka xadiidka cilladiisa ah xadiidku waa daciif ninka la yidhaahdo ee sanadka markaad dib u noqotaan muscab ibnu shayba muscab ibnu shaybahaas baa mushkilada xadiidka ah isagaa dartii buuna xadiidku daciif leeyahy liannahu layin waa nin daciifa ah. sidaas daraaddeed marna xadiidkii wuxuu ka dhigay qawli marna wuxuu ka dhigay ficli wahada min idiraabihi baa laydhi ah, dacfigiisay ka mid xadiidka waxaa daciifiyey alimaam abu zurca alraazi iyo saaxiibkii abu xaatim alraazi iyo axmed ibnu xambal iyo bukhaari caliy ibn cabdillahi almadini yaxya aduhli sheekh albani dhammaantoodna waxay ku daciifinayaan xadiidkaas muscabkaas muscab binu shayba ayaa daciifa bay leeyihi xadiidkani marka ma sugna hadduu sugnaan lahaa wuxuu uun faa'iidayn lahaa masaa'il dhowr ah oo xaadiista kale aan ku imaanin jumcada garannay janaabadana garannay soo saas maha ayib maydka dhaqiddiisana xadiiskii horeen soo dhaafnay bay ku jirtay laakiin toobinka in laga qabaystaayo isagaa khaas laha ayib wacan cabdillaahi bni abi bakrin cabdillahi bn bakr waxaa laga warin wa huwa isagu ibnu camr ibni xasmi waay cabdulaahi bn abi bakr ibn camr ibni xasmi waa waxaa laga warin ana asma binti cumays imra'atii abi bakrin sidiiq ahayd radia allahu tacaala canhuma xaaskii abubakr sidiiq ahayd ayaa hasalad waxay dhaqday abaabakrin bay dhaqday xiina goortii tuufiya la oofsaday hagee ku yaala kan hore miya ah, sax ana nabiya sal lay slam kaana wuxua yaqtasilu mid qabaysta wuxuu sheeku marka wahada lsnaadu calaa shari muslim ayb yani calaa shari muslim haddii lagu yidhahdo bimacnaa saxiix oo muslim shardigii wax ku saxiixin jiray buu waafaqsan yahay waay ayb laakiin qaala wuxuuse yidhi buu hi addaara quniyu daara qutni wuxuu yidhi muscab ibnu shaybata laysa muusan ahanin bilqawiyi midka xoogga badan ma aha walaa bilxaafidi xaaidna maaha xaafidna maaha sax min rijaali muslim buu ka mid yahay laakiin waa daciif saas wey maana waana sidaa ay u sheegeen alimaam daaraqudin u sheega wey ninkaasi waa nin daciifa wey saas daraaddeed xaafid ibnu xajar fi taqriib markuu ka hadlaya wuxuu yidhi layin alxadii buu yidhi layin alxadii ayib mhm. masaaishaasi uu hadda maaragtay xadiidkaasi ku yimid xadiidka eh, xandhilaha caaisha cabdulahi bni cumar waxaa ka sugan oo bayhaqi uu soo saaray mawquufna ku ah oo isagoo ku eg nabiga aan gaadhsiisnayn uu yidhi iqtasil min alxamaam waljumuca waljanaaba walxijaama walmuusa ah, yani ka qabayso jumcada iyo janaabada iyo toobinka iyo xirashada sanadkiisu waa saxiix laakiin yaa sidaas yidhi ma nebiga ma ibni cumar baa yidhi waa aar mawquufa waa waa sanad saxiixu ku yimi ayb mas'alada iyadaa marka xadiidkan aan raacinno marka xukumkeeda aan ka hadalno wa can cabdillahi bni abi bakrin wa huwa bnu camr bni xasmi weeye waxaa laga warin ana asma binti cumaysin imra'ati abi bakr sidiiq radi allahu tacala canhuma abubakr sidiiq xaaskiisa ahayd ayaa hasalad waxay dhaqday abaa bakrin bay dhaqday xiina tuwufiya markii la oofsaday isagaa dardaarmay baa la yidhahda uma kadibna waa xaaskiisii uma kadibna kharajad way baxday waxaan u tegi doonnaa insha allahu tacala kitaabuljanaa'is markaan gaadhno labada ruuxee isqaba midkood hadduu dhinto ka kale ma dhaqi karaa meesheedaan ugu tegi doonnaa ayb uma kadibna kharajad way soo baxday markay dhaqday abubakar bay soo baxday fa waxay weydiisay man xadarahaa ruux dadkii goobjooga ahaa oo min almuhaajiriina muhaajiriinta ka mida ayay weydiisay oo faqaalad waxay tidhi inna haada kani yowmun maalin weeye oo shadiidulbardi qabowgiisu daran yahay maalin aad u qabow wa ana aniguna saa'imatun mid sooman baan e, fa hal calaya korkayga ma ahaaday saxaabadiiy min guslin wax qabaysa mayd baan dhaqay maantana waa qabow waana soomanah ma qabaystaa qaaluu waxay dhahdeen laa maya waxbaa qabaysani bale iska jog rawa waxaa wariya maalikun maalik baa wariyay fi lmuwaطa'i canhu can cabdillahi bni abibakar buu ka wariyey ayb xadiidkaasi alimaamu maalik baa soo saaray wakadalika cabdurazaaq fi lmusanaf bayhaqi fi sunan waana xadiid daciifa ah. w ma sugna saddexdaa xadiidee uu keenayba kulligood hadal baa ku jira labada dambe waa daciif aarkan asma waxaan u jeedaa aarkan ninka la yidhaahdo cabdullaahi bnu abi bakar iyo xadiidka caaisha ee ka horreeya labadaasi iyaga ma sugna xadiidka hore yaa muran iyo hadal ku jiraa ma sugan yahay mise ma sugna waa saa sheegnay mutaqadimiintiina waa daciifiyeen rag muta'ahiriintii u badanna way sugayaan ayb masaladu marka waa masalada ah markii la yidhaahdo sharcan seebay waxa dhihi laha seebay yaani fiqih ahaan fuqahadu isugu khilaafsan yihiin waxay xanafiyadu qabaan qabayska meydka marka la dhaqo laga qabaysanayo sunnaba ma aha qabaan mashruucba ma aha bay leeyihin ah, wax diinta ka midaba ma aha xanafiyadaa qabta sababta waxay leeyihin wax ku soo arooray oo xadiioo sugan ma jiro mar hadduusan wax xadiisa ku sugnayn qabaysku sidiisaba waa cibaado cibaadana ra'yi iyo lagama keeno ijtihaad laguma keeno halkaasay marayaan siday badankood qabaan waa sunnay leeyihin waana madhabka maalikiyada shaaficiyada iyo xanaabilada qaarkood waxay leeyihiin waajib ma ahee markaad mayd dhaqdo inaad qabaysato waa sunno iyo mustaxab axaadiistan ay ka faa'iidaysanayaan oo xaggay ka qaadanayaan amarkan man qasala mayitan falyakhtasil amarkaasi ka qaadanaya oo amarku muxuu faa'idayn jiray wujuub buu faa'idayn jiray say u yidhaahdeen marka waa mustaxab waxay yidhahdeen mustaxab weeye waxaan u nidhi waxaa sugan oo nebiga waxaan u idhaha cabdullaahi bni cumar ka sugan inuu yidhi kunnaa naqsilu lmayita fa minna man yakhtasil wa minna man laa yakhtasil haa maydkaan dhaqi jirnay haddaan saxaabadii nahay dadna way qabaysan jireen dadna mayna qabaysan jireen mar haddii saxaabadii nebiga qaarna qabaysan jireen qaarna iska dayn jireen maxaa laga faa'iidaysan inay macnaha khiyaar tahay oo mustaxab tahay ninkii qabaystana khayr ninkii aan ka qabaysanina dhib maleh aarka cabdulaahi bni cumar waa aar daara qutni iyo khatiib fi taariikhi baa soo saaray waana sanadkiisu waa saxiix cabdilaahi bni cumar waa ka sugay xadii kaleoo jira laakiin waa daciif aarkaas cabdilaahi bni umar baa u xoog badan wax baabka ku soo arooray xadiidkaa hore marka loo geeyo hadii sugnaado baa marka waxaa laga faa'iidaysanayaa inuu qabaysku sunno yahay sunno wax ka badan maya ayib xanaabilada madhabkooda qaar ka mida waana sida ibnu xasmi uu dooranayee iyagu waxay leeyihin waa waajib marka waa waajib iyo mashruuc ma ah iyo waa sunno soo kaafiya kala dheeri maha sidaas weyaan a diinta kuma jiro iyo ma ahe waa waajib iyo war ma ahe dhexda dhexdayna dejiya oo waa sunno waajibna ha gaadhsiinina diinta ka mid maahana ka daaya ee waa sunno ra'yigaasaana xoog badan inuu sunno yahay ciddii aan qabaysanina ayna dhib lahayn taasaa xoog badan macnaha aahaartaa markii laysu geeyo iyo xadiidkaasoo wax loo raaraadiyo macnaha baabu lqusli lilxraami wاlwuquufi bicarafa wa duhuuli maka baabulqusli qabaysigiibuu baab yahay lilixraami xarmashada darteed loo qabaysto markaad eh, xajka ama cumrada xidhanayso in loo qabaysto waalwuquufi istaagidii bicarafata la istaagana loo qabaysto markaad carafa istaagayso maalinka sagaalaadna in iyadana loo qabaysto wa dukhuuli makkata maka gelitaankeeda darteedna loo qabaysto yacni markaad safar kor kaga timaadoood maka sii gelayso ood xaramka sii gelayso iyadana inaad qabaysato saddexdaa mas'alo waay ayb can zayd bni haabitin annahu ra'aa wuxuu arkay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam oo tajarada dhar furtay liihlaalihi xarmashadiisa darteed u dhar furtay wakhtasala oo qabaystay wakhtasala waana qabaystay tajarudka bimacnaa waxa weeye ruuxu markuu xarmanayo dharkiisa iska furo labada go' xidho ilan dharkii o dhan soo iskama siibaysa kale tajarudka macnahaasa laga wadaa waa dhardhigashada waqtasala waana qabaystay rawaahu tirmidiyu tirmidi baa wariyey ayb xadiidka muxuu ahaay waa xadiid saxiixa sheekhalbaani waa saxiixinayaa laba shaahid buu leeyahay mid waa cabdullaahi bni cumar radi allahu tacala canhu ardaa xadiid ka suganoo daara qutni iyo xaakim ay soo saareen oo uu leeyahay cabdullahi bni cumar ina min الsunnati an yaqtasila ida araada an yuxrima waida araada an yadkhula makkata sunnada waxaa ka mid a inuu ruuxu qabaysto markuu rabo inuu xarmado oo xajka ama cumrada xidho iyo markuu rabo inuu maka galo aharkaasi cabdulaahi bni cumar daara qutni iyo xaakim baa soo saaray wuuna saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay iyo sheekh albaani wuxuuna leeyahay xukmu rafci buu leeyahay lianna sida jamaahiiru almuxadisiin qabaan hadduu saxaabigu yidhaahdo min asunnati sunnatu man ya sunnatu rasuul saas maanaa waa xadiista loo yaqaano marfuucun xukman yani rafci sariixa maaha ee waa rafci xukmi ah hadduu yidhaahdo yani sunnadu waa sidaa ama waxaana la amray sidaa ama waxaana laga reebi jiray sida kul dalika waxa weeyaan waa marfuucun xukman cinda jumhuuri almuxadiiin aarkaasi marka xukmu rafci buu leeyahy aarkaasi saxiixa iyo xadiidkaa hore marka laysku xoojiyo yuu xadiidku saxiix noqonaya wuxuuna faa'idaynayaa in marka la xarmanayo in la qabaysta ay tahay wa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii araada uu doono an hasala mid dhaqa ayuu ahaa ra'sahu madaxiisa bikhitmiyin nabaadka khitmiga la yidhaahdo wa ushnaanin iyo ushnan ayuu ku dhaqi jiray labaduba waa laba nabaad oo nabaataadkii lagu qabaysan waxaan ujeedaa madaxa lagu dhaqi jiray qaar lagu qabaysan jiray waa gasaangas iyo adugu geedaha la midkaa waay ma aqoon odayaashii baa garanaye geedihii muxuuha wax lagu dhaqi jiraye gacmaha lagu dhaqdee madaxa lagu dhaqee gasaangas iyo maxaa kale anu gasaangasubaan geedkan ayaa garan ya madax buq miyaa dhici kartaa inay tahay mm, waa geedahaas bikhitmiyin wa ushnaanin wadahanahu nebigu wuu subkay madaxiisa bishayin shay buu ku subkay oo min zaytin saliid ah hayri kaiirin oo aan badnayn ah, markuu ku dhaqay madaxa ayuu saliid yar mariyey waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey waxaa sidoo kaleeto eh, musnadku ku soo saaray bazaarna waa soo saaray sida uu leeyahay alimaam alhayami abaraani awsadkuu ku soo saaray hayami wuxuu leeyahay sanadka bazaar waa xasan sanadka bazaar waa xasan xadiidka cid kaloo ka hadlayso ma arkin wallahu aclam wuxuu faa'iidaynayaa marka la xarmanayo in madaxa la dhaqo saas way macnaha xaadiista horena waxay in la qabaysto ayib marka la xarmanayo in la qabaysto inay sunno tahay waxaa qaba afarta imaam baa qaba marka la xarmanayo in loo qabaysto xarmashada waa madhabu ala'immati alarbaca inuu mustaxab yahay oo sunno yahay ayib wa an caaishata sababtu waxa weeye sunnanimada waxaa ku tusaya nebigaa sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh amar kuma soo aroorin laakiin waa ficilkii nebiga ficilka nebigaee mujaradka ah ee cibaadada ana muxuu faa'iideeya istixbaab buu faa'iideeya saas way macnaha wa can caaishata radiallahu canha qaalad waxay tidhi nufisat waxaa umushay asmaa bintu cumaysin bimuxamed ibni abi bakrin bay umushay bishajarati meesha shajara layhahda ku umushay fa amara wuxuu amray rasuulu lahi sal lay wasalam abaa bakrin wuxuu abu bakr an ya'murahaa asma inuu amro an taqhtasila inay qabaysato oo tuhilla ay xarmato yani wax weeyaan way dhashay wey nifaasku waa waa waa dhalmada laakiin dhalmadaa la yidhahda way dhashay iyadoo oo la sii socdo shajaradu waa meesha laga xarmado wey meesha iyadoo la marayo ayay dhashay oo wiilka dhashay jid baa lagu jiraa ayib kadibna waa xajatulwadaac kadibna nebigu sal lay waslam wuxuu amray eh, abubakar oo odaygeedii ah wuxuu yidhi asma waxaad amartaa ood u sheegtaa inay qabaysato kadibna ay xarmato rawahu muslim baa wariyay wabnu maajah wa abu daawuuda ayib xadiidkaa waxaa deliishanaya a'immada afartaa baa deliishanayo oo qaba in loo in loo qabaysanaya xarmashada weliba waxay u deliishanayaan xarmashada marka loo qabaysanayo ruuxu inuu daahir yahay sharti maaha haweenayda caadada qabta iyo midda dhiigga dhalmada qabta markay xarman rabto ayaduna way qabaysan qabayskii qabaysanaysa muxuu yahay qabayskii caadada ma aha ee waa qabayska xarmashada sidaa inay qabaysanayaan midka daahirka iyo midan daahirka ahaynna waa madhabka jamaahiirta waa ayib maailsmaan nebigu sal lay slam waa amray inay qabaysato iyadoo caado qabta iyadoo waxaan ujeedaa dhiiggii dhalmada qabta macnaha wacan jacfar bni muxamedin can abiihi ana caliyan karama allahu wajhahu wejigiisa allaha karaameeye oo saxaabada kale radia allahu maxay u leeyihi ya cali bni abi aalib keligii in la yidhaahdo karama allahu wajhahu saxaabada kaliya a'immadana la yidhaahdo radia allaahu canhum abu bakar radia allaahu canhu cumar radia allaahu canhu cuhmaan radia allaahu canhu cali karama allaahu wajhahu naca shiiciya ku jirta ah, naca tashayuca baa ku jira maxaa yeelay cali maxaa saxaabada looga saaray kutubta qaarkood waxaad ku arkaysaa ali calayhi salaam ma qore calayhi salaam miyuu qore hayadana <laughs> warkaa ka bax raggaa horaa ka fadli badan inuu abubakre ka fadli badan yahay hadalkama noola waa ijmaac cumar inuu ka fadli badnaana waa ijmaac cumaan ibnu cafaan ayaa khilaaf horo waxaa jira saabiq ah lada salaf oo waxay tartanjin jireen cumaan iyo cali xagga khilaafada maaha khilaafada cumaan inay sax ahay ta calina ka horaysa waa ijmaac lada salaf laakiin khilaaf qadiima waxaa jira bayna salaf oo qaar ay cali iyo cumaan xagga fadliga ay qoloba mid hormarin jirta jumhuurtuna waxay qabaan inuu cumaan horeeyo saas way macnaha marka cali bn abi aalib ragga ka fadli badan waxaan la dhihin in lagu khasisaayo waxoogaa waxaa ku jirta shiicannima iyana kuu iska jir ayb wacan jacfar bni muxamedin can abiihi ana caliyan karama allahu wajhahu wejigiisa allaha karaameeyey kaana wuxuu ahaa yaqhtasilu mid qabaysta yowma alciidayni labada ciidood maalinkooda wa yowma aljumucati iyo maalinta wa yowma carafata iyo maalinta carafo iyo waydaa goortii araada uu doono an yuxrima inuu xarmado rawa wariyay wariyey ashaaficiyu baa wariyey waxaa loo keenay muxuu ahaayey xarmashada waxaan dhihi lahaa waidaa araada an yuxrima iyo sidoo kale yowmu carafa rawahu shaaficiy musnadkuu ku wariyey tabcan musnadkiisa waan fiirfiiriyey walow aan degdegsanaa ma helin laakiin habeen dambaan soo socda waan baraarujin doonaa aarkaasi sixadiisa waan ku noqon doonnaa insha allahu tacala laakiin waxa hadda loo deliishanaya loo keenay waxa weeyaan yowmu carafa wa idaa araada an yuxrima maalinta carafa qabaysigeeda iyo in la qabaysto ayadana waxa weeye afarta imaamba waxay qabaan inuu mustaxab yahay ayb wax xadiia oo marfuuca kuma sugnaa wax xadiioo mustaxab ku soo arooro marfuuca ma jiro maalinta carafa in la qabaysto laakiin waxaa ka sugan cali bni abi aalibin biisnaadin saxiix waan soo marnay soo maynaan soo sheegin cali bn abi aalib way ka sugan tahay waxaa kalooy ka sugan tahay cabdilaahi bni cumar labadoodaasay ka sugantahay tahay carafo qabayskeedu laakiin xadiid marfuuca nebiga kagama sugna a'immada afartaana waxay qabaan qabayskeedu waa shay mustaxab ah culimo kalena waxay leeyihiin mashruucba ma aha diintaba kuma jirto maxaa yeelay wax xadiisa kuma sugnay leeyihiin waxaana madhabkaa rajaxaya inaynan mustaxab ahayn mashruucna ahayn shaekhulislaam ibnu taymiya rajaxaya masaladaasina oo carafo istaageeda in loo qabaystana sidaasaa laga kala qabaa wa an ibni cumar radi allahu tacaala canhu annahu isagu kaana wuxuu ahaa laa yaqdumu midaan imaanin makata maka midaan soo gelin buu ahaa ilaa hadduu soo galo baata wuxuu baryi jiray bidiiuwan meesha diiuwa la yidhaha diiuwa waa marka xaramka la soo galayo oo xagga madiine laga yimaado meel meeshaasoo u dhow baa daytuuba la yidhahda xataa yusbixa ilaa uu waabariisto wayaqtasila uu qabaysto uma kadibna yadkhulu uu galo makata maka uu galo nahaaran maalinimo uu galo meeshaas magaalada muxuu ahay xaramka markuu soo galo ayuu fadhiisan jiray waagaa ugu baryi jiray waa qabaysan jiray makuu geli jiray maalinimo wayadkuru wuxuuna sheegi jiray ibnu cumar can inabiy nebiga wuxuu ka sheegi jiray sal lay slam annahu nebigu facalahu inuu sameeyey ahrajahu muslim xadiidkan waxa uu loo deliishanayaa maka markii la sii gelayo oo ruuxu uu gelayo inuu u qabaysto maka in loo qabaysto inay iyadana sunno tahay ayaa waxaa qaba iyadana afarta imaam baa qaba madhab aljumhuur waay ayib oo muxuu ahaayey waxay u deliishanayaan wax xadiisoo marfuuca kuma sugnee waxaan u dhihi lahaa Eh, yani maka marka la gelayo xadiid markuu waxay leedahay xadiidkan aan dul taagannahay iyo weliba mid macnihiisoo bukhaari uu wariyo isku macno dhow yihiin ayaa ku tusaya marka waa mustaxab lada jumhuur اlculamaa ayib waxaa la ysku haystaa qabayska maka marka la gelayo la qabaysanayo ma dawaafkaa iska leh mise gelidda xaramkaa iska waxaa loo badan yahay gelidda xaramka iska leh maalikiyaduna waxay qabaan ma ahe dawaafkaa iskale qabayskan ibnu taymiyana taa danbuu rajaxaya oo inuu dawaafku leeyahay ah maxaa khilaafka noocaasa maxaa midho oo ku jira midhaha ku jiraay wax waaye haweenayda caadada qabta iyo haweenayda dhiigga dhalmada qabta markay ma ka sii gelayso ma qabaysanaysaa mise qabaysan mayso way qabaysani calaa madhabi man madhabka dhahaya qabayska gelitaanka xaramka iska leh madhabkaa markaad qabato madhabaljumhuur ah way qabaysanayaan madhabka dhahaya dawaafkaa iskale ee gelidda xaramku iskama lahana ma qabaysanayaan maya lianna ma dawaafayaanba soo ma iyagu dawaaf ma leh haweenayda caadada qabta iyo midda dhiigga dhalmada qabta dawaaf ma leh marka aharka yani khilaafkaasi raadka uu leeyahay meeshaasuu ka muuqanaya oo mxuu ahaayey sidaa loogu kala bedelanaya manaa ayb wlilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday macnahu xadiikaasoo kale macnihiisa walimaalikin maalik waxaa u sugnaaday fi lmuwaai muwaa waxaa ugu sugan waa kitaabkiisa muwaaa maalik waxaa u sugnaaday oo u wariyey filmuwaطa'i ku wariya can naaficina uu ka warinaya mawla bni cumar ana cabdallaahi bna cumara kaana inuu ahaa yaqhtasilu mid qabaysta liixraamihi xarmashadiisu u qabaysan jiray qabla an yuxrima intuusan xarmanin intuusan ku dhawaaqin labayka xajan ama labayka cumra ama labayka xajan wa cumra intuusan ku dhawaaqin ka hor buu qabaysan jiray walidukhuuli makkata maka gelitaankeeda darteedna wuu u qabaysan jiray waliwuquufihi istaagidiisana wuu qabaysan jiray cashiyata carafata carafa galabteeda uu istaagayo saddexdaaba wuu qabaysan jiray cabdullahi bni cumar haddii aarkaasi muwaطa maali ku sugan sanadkiisu waa fii gaayat sixa yani waa min asaxi اlasaniid buu ku yimi saas daraaddeed waa aar sugan wey macnaha cabdullahi bni cumar inay ka sugan tahay buuna ku tusi saddexdaa arrimoodba adiga waxa weeye masaladu waa saasoo xadiidka marfuuca wuxuu ku sugan yahay xarmashada qabayskeeda iyo muxuu ahaa maka gelitaankeeda qabayskeeda labadaa xadiis marfuuca ku sugan waana sunno amaa istaagga carafo wax xadiioo nebiga kaga sugan ma jiro laakiin aaaar baa saxaabada ka suganoo cali iyo ibni cumar bay ka sugantay hada wa billahi towfiiq w sal llahuma wslm cla nabiyina muxamedi wala ali w saxbi wslem